alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama تسليما kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii baynu ku soo jirray xilyatu aalib alcilmi waxaynu joognay mowduuca ku saabsan adabu taalibi maca shaykhih waxaynu joognay sheekhu inuu aada uga digaayo mowduuca ku saabsan qolyaha marka ahlulbidaca ah fayaa ayuha aalibu kun salafiyan cala aljaadda waxdar ilmubtadicata an yaftinuuk baynu ku soo jirray ilaa aakhirka ayaynu joognay hadalkaas maqtaca isku xidhan wamaa wara'a dalika ilaa waxamu lbidca wa rahaju lfitna yaqrisuhaa fii fu'aadik wax taa ka dambeeya ma jiro oo mooyaane yacni bidcada markaa waxay sababayso waxamka aslaan waxaa la yidhahdaa wallaca ayaa la yidhahdaa kaannahu ku shabahayo bidcada qofka lagu fitnaynaayo yacni waxyaalaha uu soo sheegay ee dagista ah dhukusaadda ah ee hadallada markaa yacni markaa la macmacaaneeyey ah oo hinta la muujinayo ah karaamaadka markaa dadka lagu mashquulinayo oo lagaga wareerinayo ah kullu daalika inay markaa dhalayso bidco bidca inay dhalayso ayuu markaa tilmaamaya warahaju lfitna iyo markaa boodhkii markaa fitnada mooyaane wax kaloo ka dambeeya ma jiro oo yaqrisuha fii fu'aadik uu ku beeraayo qalbigaaga wa yactamiluka fii shiraakih uuna ku samaynayo wadaaggiis fawallaahi laa yasluxu alacmaa liqiyaadati alcumyaan allah baan ku dhaartaye uma habboona oo uma suubamo ka indhaha li'i liqiyaadati alcumyaan kuwa indhahala inuu hago uma suubamo oo ma hoggaamin karo cid markaa indhala bimacnaa marba hadduu sunnadii ka indhabeelay oo xaqi iyo sunnadii u arki waayey dee aadna xaq ku tusi maayo u jeedaa ma suubamo liqiyaadati alcumyaani wa irshaadihim inuu kuwa indhaala markaa hago oo hogaamiyo iyo inuu hanuuniyo toona ama alahdu can culamaai sunnati falcaqil casala walaa tasal qaadashada cilmiga laga qaadanaya miyaa culammada sunnada falcaqil casala malabka leef walaa tashal ha weydiin yani wuxuu leeyahay iska ilaalin meesha taallaa ma jirto oo bidca iyo wax la mida baqaysid marka sidaas aawadeed wuxuu kuu sheegaaba waxay ka dhigan tahay malab oo kale mar hadday suntii bidcada ka madhan tahay malab oo kale ka dhigan tahay wafaqaka allaahu lirushdik ilaahay ha ku waafajiyo hanuunkaagee yacni malabka leef hana weydiin litanhala si aad uga markaa hirqato uga cabto min miraasi nubuwati saafiyan dhaxalkii nebinimada si aad uga cabto naalku waa waa markaa cabbitaanka marka hore markaa la cabbayo oo nahal iyo calal waa ta la kala yidhaahdo af soomaalihaan waxaaba yidhahdeen nahal waxaa la yidhaahdaa waa kamiin baa la yidhahdaa calalna waxay noqonaysaa yacni waxa weeye rakaad ama durduur oo isku macnaa bay noqdeen labadaas nahalna waxay noqotay kamiin bal kamiin litanhala si aada uga cabto min miraasi nubuwa nebinimada dhaxalkeedii saafiyan xaaluu markaa badhaxla iyo saafiya wailaa falyabki cala addiini man kaana baakiya falyabki ha ooyo cala addiini diinka ha u ooyo man kaana baakiyan kii ooyayaa ha u ooyo yacni wuxuu leeyahay haddii saasi ayna dhicin oo culammada sunnada aan wax laga qaadan oo iyaga lagu kaaftoomin dee waxa weeye khatar baa lagu jiraa buu jeeda diintii in markaan lagu qumanaan baa ka imanaysa saasuu leeyahy diinta markaa ha lo ooyo wamaa dakartuu laka huwa fii xaali asacati waalikhtiyaar warka aan kuu sheegayna huwa fii xaali sacati waa marka ay ballaarka ku sugan tahay iyo walikhtiyaari doorashada ay ku sugan tahay waa xaalad daruuro aan ahayn ee la kala doordooranayo qofku ikhtiyaarkiisa ku soconaayo oo uu heli karo culamo sunna uu wax ka dhigto oo heli karo waxaanu mulsam ku ahayn markaa weeye fii xaali sacati walikhtiyaar xaalat liqdiraarka dib buu ka keenaya ama in kunta fii diraasatin nidaamiyatin xaalatulidiraarki waa kanoo kale haddaad ku sugan tahay oo kale masalan fii diraasatin waxbarasho nidaamiyatin nidaam loo nisbeeyey oo laa khiyaara lak xaalaan wax doorashii kuu sugnayn faxdar minhu ka digtoonow bimacnaa waxa aad ku jirtaa macad baad dhigataa ama jaamicad baad dhigataa diraasaadkii nidaamigaha baa ku jirtaa waxbarashada nidaamigaa baad wax ka dhigataa ee shahaadaadkaiyo laga qaadanayo ama macaahid ha noqoto ama madaaris kale ha noqoto ama jaamicaad ha noqoto laa khiyaara laka xaalan doorasha kuugu sugnayn faxdar minhu ka digtoonow maca alisticaadati min shari iyadoo lala qabo inaad ilaahay ka magan gelayso sharkiis bilyaqadati min dasaa'isihi calaa xaddi qowlihim ijni asimaara wa alqi alkhashabata fi nnaar baraarugsanaan xaalaad ku sugan tahay min dasaa'isihi waxyaalaha uu dhex gelinaayo cilmiga dasiisadu waa shayga shayga dhex gala weeye ayaa la yidhahdaa dasahu waa dhexgeliyey baa laga tilmaamay waa yahay waqad khaba man dasaaha asalku wuxuu ahaa dasasahaa laakiin waxaa loo bedelay xarafkii saddexaad ee siinkii saddexaad baa loo bedelay alifka loo bedelay dasasaha baa asalka luqadu yahay saddexda xaraf ee isku midkii markay israacaanna oo labada hore laysku isku shido ka dambe markaa in la bedelo waa dhacdaa ka dambe in la bedelo waa iska qiyaas waa yahay calaa xaddi qowlihim idni thimaara wa alqi alkhashabata fi nnaar iyaday ku fadhido hadalkay yidhaahdeen dadku ay yidhaahdaan xadkiisa ay ku fadhido ijni thimaara midhaha gooso wa alqi alkhashabata fi nnaar waxaad ku tuurtaa qorigana dabka ku tuur walaa tatakhaadal can ialab yacnii khudlaan ha ka samayn oo markaa ha ka gaabin oo ha ka tegin dalabkaad cilmiga doonaysa waa mid dalabkii hoojinaya oo bimacnaa ka gaabinaya oo ka caajisaya ha noqon fa akhshaa an yakuuna haada min altawalli yowma azaxf waxaan ka baqayaa buu yidhi an yakuuna haada inuu noqdo arrinkaasi min altawalli yowma azaxf jeesadkii la jeesanaayey oo cadowga laga jeesanaayey yowma azaxfi maalinta marka waxa weeye gaaladii oo tiro badan oo gurguuranaysa ay yimaadaan goobtii in laga cararo laga jeesto oo kale inay markaa shabbahayso oo nooca ka mid tahay ayaan ka baqayaa buuri waayo cilmigii waxaa lagula dagaalamayaa dee cadowyadii ilaahay oo shaytaanku ka mid yahay baa lagula dagaalamaya jahligii iyo aqoon darradii baa lagula dagaalamaya baadidii baa lagula dagaalamaya marka dee hadduu yidhahdo cilmiga baran maayo uu saa uga noqdo yacni goobtii dagaalka ee cadowga gaalaada lagula dagaalamayay kii ka cararo kale uu shabah ku leeyahay buu leeyahy kaasoo kale u shabbahaya famaa calayka ilaa an tatabayana amrah kuma saara mooyaane arrinkiisa inaad caddaysato aad garato wa tattaqiya sharrahu sharkiisana aad iska ilaaliso wa takshifa aad faydo sitrahu asturkiisana aad faydo wa min annutafi atariifati hadallada markaa waxaa wanaagsan ee hariibka ah waxaa ka mid ah atariif waa shayga xasanka ah shayun ariif bimacnaa waxa weye ayibun hariib xasanuna waa la yidhahdaa waa shayga marka waxa wanaagsan weeye hadallada markaa nutaf waa jamcu nutfa kelmaddiiba waxaa laga dhigayaa sidii wax lasoo tufoo kale waa min annutafi kelimaadka waxaa ka mid ah yacni markaa lasoo tufay ee aariifati wanaagsan waxaa ka mid ah ana abaa cabdiraxmaani almuqria can murji'in abaa cabdiraxmaan almuqri waa cabdullaahi ibnu yaziide eh, waxa uu ka warramo oo xadiis ka wariyey can murji'in yacni shakhsi murji'a ah. faqiila lahu waxaa lagu idhi lima tuxadisu can murji maxaad murji wax uga warinaysa faqaala abiicukum allaxma bilcidaam wuxuu idhi waxaan idinka iibinayaa hilibka ayaan idinka iibinayaa bilcidaami ay maca alcidaam lafaha la jirkooda ayaan hilibkii idinka iibinaya bada waxaa looga jeedaa maciya ama musaaxabaa looga jeedaa asalka waxaabay ugu timi macay ugu timi mukhatiba albaqhdaadi baa ku keenay kitaabkiisa aljaamic liaadaabi alraawi wasaamic marka wuxuu usoo naqliyey abiicukum allaxma maca alcidaam saasaa khatiba albaqhdaadi ugu soo naqlinaya jaamica saasuu ugu soo naqlinaya shakhsiga wax ka warinayana wuxuu ahaa abu xaniif u ahaa oo wuxu ihi akhbaranaa abu xaniifa wa kaana murji'an markaasaa lima tuxadiu can murji faqaala abiicukum allaxma maca alcidaam falmuqri'u raximah llahu xadasa bila qarar eh, abu cabdiraxmaan almuqri waa cabdullaahi ibnu yaziide ilaahay ha u naxariistee xadasa xadiiska waa sheegay bilaa qararin kedin la'aanteed buu sheegay walaa jahaalatin garanwaa eh, la'aanteed ayuu sheegay jahaalo la'aanteed iyo dagis la'aanteed id bayana sababtuna waxay tahay uu caddeeyo fa qaala wuxuu yidhi wa kaana murji'an murji buu ahaa sheikhu waxuu inoo tilmaamaya raximahullah xaaladda xaalat alikhtiyaar iyo xaalat alidiraar inuu kala saaraayo ou leeyahay waxyaalaha aan kuu sheegay ee digista ah ee kacaydhinta ah waxay ku saabsan tahay waa markaa ay ku sugan tahay fii xaali asacati waalikhtiyaar markii horena hadalka waa ku bilaabay mar labaadna waa kugu celiyey oo wuxuu ka bilaabay fa yaa ayuha aalibu yani mar dhexe weeyaan hadalka ayuu odhanaya fa yaa ayuha aalibu idaa kunta fi sacati waalikhtiyaari falaa taakhud can mubtadicin haddana markii dambena hadalkaas waa ku soo celiyey wamaa dakartuhu laka huwa fii xaalati asacati waalikhtiyaar mar kalena saas saasuu ugu soo celiyey wuxuuna tilmaamay xaaladda ay tahay diraase nidaami ah oo aanu qofkii doorasho aanu lahayn diraaso nidaami oo doorasho leeyahay baa jirta diraaso nidaami ah oo doorasho leeyahy masalan wuxuu helayaa eh, ama macaahid ama madaaris ama markaa jaamicaad ka maran cid markaa ahlulbidac inay wax ka dhigaan xaaladda uu caynkaa helayo waxay soo gelaysaa fii xaalati saca nidaamiba ha ahaatee ila qaydka wuxuu uhi laa khiyaara lak yacnii shahaadadii si kale kuma heli karo mana helaayo qaar ka maran dhammaan waxay noqdeen noocaasoo kale xaaladda caynkaasa wuxuu samaynayaa inuu ka digtoonaanayo mar haddii aanu markaa meel kale oo u beddesho aanu haynin diraase nidaam iyo si kale uu ku qaato aanu haynin weliba adif ilaa daalika waddannada qaarkood ba waxaa jirta qofku diin ma sheegi karo haddaanu shahaadaadba haysan yacani waxa weye waddannada dee andimada leh cidhiiri badan baa jiraa yacani waxaa markaa la odhanayaa qofkii yacni ahliyatuk keen shahaadaadkaaga hadduu noqdo xataa marka mid cilmi badan oo kuwa markaa waxa weeye shahaadaadka sita ka cilmi badan waxa weeye waa laga mancinaya wax alla waxaad sheegi kartaa ma jira ba badan baa saas ah waddannada andimadu ka jirto wax badan baa noocaas ah oo qofku aanu diin sheegi karin oo kelmad diiniya aanu ka hadli karin mar haddaanu shahaadaad haysa cid markaa shahaadaad haysato shahaadaadkii intay qaateen dalaalaadkooda iyo baadidooda dadka u sheegaya markaysaa iclaamka u fasaxan yihin kan kalena kelmad hadduu yidhahdo jeelkaa lagu ridaya maxkamaddaa looga yeedhaya ya maxkamadda ayaa looga yeedhaya marka dee cidhiir badan baa jiraya siday waaye ahaan jirtay waxa weeye meelo badan ma ah awdaacdiiyo wakhtiyada soo socdaana si ay noqon doonto ma ogin ya si ay noqon doonto lama ogaa saas aawadeed waa loo baahan yahay shahaadaadkaas in la qaato waa loo baahan oo dhallinyaradu yani markaa shahaadaadkii inay qaataan waa u baahan yihin dad fara badan waxay doonayaan abaatiishooda inay ku hirgeliyaan shahaadaad intay qaateen markaysaa inay ku hirgeliyaan oo dabeedna markaa iclaamkii iyo idaacaadkii iyo wax waliba ay u fasaxan yihiin bidcadii iyo baadidii iyo dalaalaadkii baa markaysaa halkaa laga wasacaya wixii la doon la sheegaya waxaa leeyahy ahliyu haystaa yacni waxa weeye kii markaa aqoon kasta hal ahaadee aan shahaadaadkii haysanna dee meelaha qaarkood cidhiidhi baa ka jira waa laga mancinaya qaraaraad baa ka soo baxaya kelmad ma sheegi kartid baa la odhanaya marka sidaasay marka waxaan ibdiraar u noqonaysa marka hadduu shahaadadii si kale ku heli karo oo jaamicaad ka madran ashyaada haddii la helaayo kuwaasuu dhiganaya waa ilaa haddii kale waxay noqonaysaa siduu awoodi karo inuu la yimaado waana ka digtoonaanayaa allahna sharkiisa waa ka magan gelayaa wuxuuna aqoonsanayaa waxa uu ku qaldan yahay buu aqoonsanayaa oo uu ka digtoonaanayaa siduu markaa u awoodi karo yacni dalabkiina marka ugama tegay dalabkii ugama tegay fitan badan baana dee caalamka jiro oo markaas soo waajahaya calmanaa jirto oo khuraafaa jirto oo caqaa'id qaldan baa jiro oo abaatil badan baa jirta afkaaro badan oo lunsan baa jira marka ciddii waxa weeye sunnada iyo tawxiidka ku baaqaysay inay markaa helaan yacni shahaadaadka waa loo baahan yahay si waxa weeye hadhow yacni ciddii ahlulbaatil ah ay u radin karaan wuxuu tilmaamay abu cabdiraxmaan almuqri waxaa sheikh weyn buu ahaayo markaa qur'aankana ku sheeganaayo aad u dhigi jiray ahliya toddobaatan sanu qur'aanka dhigayay maruu xagga ciraaq ka dhigaayay iyo maruu waxa weeye maka fadhiistayba ya meelna shan iyo soddon sano ayuu fadhiyey oo qur'aanka dadka markaa waxa barayey meelna lix iyo soddon sano xagga kalena wuxuu ahaa ragga axaadiista soo warisa buu ahaa raawiyu ahaa raawiya ayuu ahaa markuu hadalkii sheegay oo uu yidhi markaa waa ii warramay hebel ayuu wuxuu wa wakaana murji'an buu raaciyey ma sugin markii la weydiinaayey laakiin isagaa ku sii daray wakaana murji'an markaasaa lima tuxadisu can murji markaasuu abiicukum allaxma maca alcidaam waxaan idinka iibinayaa hilibka iyadoo lafuhu markaa ay weheliyaan bimacna hilibku waa shaygii wanaagsanaa dee laftina wax la cuno maaha marka wuxuu tilmaamayaa waxaan isugunkii darayaa inaan xadiiskiina idiin sheego waxa ku jirana aan markaa idiin tilmaamo ya bidcadiina wuxuu doonaya inuu ishaaro marka nusxi bay ka ahayd wax qarara iskuma dayn ma qarin sheekh ibnu cusaymiin wuxuu tilmaamayaa xaalaadka diraasada nidaamiga ay tahay inuu markaa ruuxu markaa hadday marka u qabsato aanu markaa meel kale helayn inuu wax ka dhiganayo wuxu uhi maa dakarahu lmusanifu ixtiraasun jayid hadalka musanifku sheegay waa ixtiraas fiican oo bimacnaa waxa weeye xaalka aanu helaynin meel kale oo waxbarashada nidaamiga uu ka helo inuu wax ka barto xadarkaana la yimaado waa ixtiraas fiican buuli faqad yalja-u linsaanu ila alahdi can ilmubtadici wadalika fi diraasaati alnidaamiyati faqad yundabu man huwa macruufun anahu min ahli lbidac ila tadriisi fi culumi alcarabiyati masala aw fi culumin ukhra famaada tacmalu ida kunta laabudda an tadrusa cala hada shaykh waxaa dhici karta qofka in loo dhibgeliyo ama uu dhib galo inuu markaa ruux mubtadica wax ka qaato taasina waxay tahay waa diraasaadka nidaamiga ah waxaa dhici karta in loo soo diro oo la amro cid markaa la garanayo inay marka ahlubidac tahay inuu culummaha qaarkood dhigo ama carabiyo dhigo ama cilmiyo kale u dhigo marka maxaad samaynaysaa hadday lagama maarmaan tahay sheikha inaad ka dhigato naquulu khud min khayrii wadac sharra ibnu cusaymiin baa odhanaya khayrkiisa ka qaado sharkiisana ka tag in takallama amaama tulaabi bima yukhaalifu alcaqiidata facalayka bimunaaqashatihi in kunta taqdir wailaa farfachu liman yaqdiru calaa munaaqashatihi haddii waxa weeye markaa ardayda horteeda uu kaga hadlo waxyaalihii bidcada ahaa haddaad eh, awoodi karto eh, inaad la niqaashto la niqaash oo haddaad kari karto had walba maaha haddaanad kari karin waxaad u kor yeeshaa oo u sheegtaa cid awoodi karaysa inaad la niqaashto waxaanad ka digtoonaataa inaad niqaash la gasho aanad ka bixi karin waxdar an tadkhula macahu fii niqaashin laa tastatiicu takhallusa minhu lianna dararahu leysa maqsuuran calayka faxasbuk bal dararuhu yatacaddaa ila alqowli aladii tudaaficu canh waxaad ka digtoonaataa in niqaash aanad kari karin inaad ka baxdo inaad la gasho aad ku fashilmayso yacni arrinkaa ka digtoonow waayo dhibtiisu adiga kugu koobnaan maayo ee qowlka aad daafacayso ayuu dhibtiisu u tallaabayaa markaasaa qowlkaasi waa fashilmayoo waa qowl markaa waxa weeye qalad ah butlaankiisu waa iska caddaadaa la odhanaya liannaka idaa fashilta amaama hada alustaadi masalan kana kasran lilxaqi wa nasran lilbatil faida kaana cindaka alqudratu cala mujaadalatihi wa bayaani bailihi fafcal adigu haddaad ku fashilanto macallinka hortiisa aad ku fashilanto waxay noqonaysaa taasi jebin xaqii la jebinaayo laakiin haddaad kari karto inaad markaa la doodo oo baatilkiisa caddayso samee waxaa laga yaabaa maslaxa markaa weyne inay ku sugnaato adigana maslaxa kugu jirta isagana maslaxa ugu jirto masalada uu sheegayaa sheekhu waa saas masale kaluu halkan sheikhu sheega oo sharaxa ku sheegay masaladan lafteeduna waa muhim ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya raximahu llah wa hal yuqaalu milu dalika fi man ibtuluu bidiraasati maca alikhtilaadi cala wajhi nidaamiy ma laga odhanayaa hadalkaasoo kale ciddii lagu imtixaanay inay wax ku bartaan diraaso isku dhafan oo inamada iyo habluhu ay wax wada dhiganayaan oo inamada iyo habluhu ay wax wada dhiganayaan weji nidaamyana ay u dhiganayaan saasoo kale ma laga odhanaya sheikhaa isweydiinaya ibnu cuthaymiin baa isweydiinaya dabeedna wuxuu ihi waljawaabu yuqaalu bitafsiil waxaa la odhanaya lagaga jawaabaya tafsiil masalada la kala saara lagaga jawaabaya in dacat adaruuratu lidalika bixaysu laa yuujadu jaamicaatu aw madaarisu khaaliyatu min alikhtilaaq hadday daruura saa u yeedho keensato lidalika arrinkaas si oo aan la helaynin jaamicado iyo madaaris ka maran ikhtilaadkii jaamicado ka maran lama hayo ikhtilaadkii madaaris ka maranna lama hayo oo dhulkaa kuma sugnaa fa takuunu daruuratan markaa waxay noqonaysaa daruuray noqonaysaa ka fursan waa bay noqonaysa lagama maarmaan bay noqonaysaa wa fii hadi lxaali yajibu cala alطaalibi an yabtacida can iljuluusi ila imra'atin wataxadusi macaha aw takraari الnadari ilayha xaaladdaa gudaheeda ay darurada iska noqotay waxaa waajib ku ah daalibka cilmiga baranaya inuu ka fogaado fadhiisiga uu gabadh la fadhiisanayo iyo sheekada uu la sheekaysanayo taa waa inuu iska ilaaliyo ka fogaada ka dheeraadaa ama aragga ku celcelinayo waa inuu iska jiraa yabtacidu waa ka fogaanaya ama xaal baad ka dhigto xaaluu ka fogaanayo canilfitnati fitnada ka fogaanayo intuu kari kare uu ka fogaanayo hadday waaw lahaan lahayd waxaa lagu cadfi lahaa yabtacida hore waa dhici karta in laga bedelo in la yska godo oo markaa ama la bilowdo ama markaa waxa weeye jumlo cusub laga dhigo ama xaal laga dhigaana bannaan faama ida kaana biistiaacatihi an yadrusa fii madaarisa ukhraa khaaliyati min alikhtilaa hadday karaankiisii awooddiisa ka mid taho awoodi karo inuu cilmiga ka dhigto fii madaarisa ukhraa madaaris kale oo ka maran ikhtilaadka ka madhan aw fiiha nisfu ikhtilaa ama uu ku sugan yahay ikhtilaad kala baran ikhtilaadkii baa maraatib ah ya ikhtilaad dhammaystiran iyo ikhtilaad markaa nusnusaa jira ka dhammayska tirina waxay tahay waa kan markaa inankii inanta la isla fadhiisinayo wakhtigii shuuciyada waxyaalahay samayn jireen bay ka mid ahayd oo xukuumaddii markaa jirtay ay khasabka ka dhigi jirtay wakhti aan badnayn bay ilzaam ka dhigeen oo yidhaahdeen inan iyo inan kasta waa in la wada fadhiisiyaa inan inan inan inan inan saa laga dhigo ya kaasi waa ikhtilaadkii dhammayska tiraa nisfu ikhtilaadna wuxuu yahay in habluhuna gees ay fadhiistaan inamaduna gees fadhiistaan oo kuraasta aynay isku miis noqon inamadii iyo hablihii kuwa uu hadda ku sheegayo sheikhu nisfu ikhtilaad waa noocaas aw fiiha nisfu ikhtilaatin bian takuuna annisaau fii jaanib waarijaalu fii jaanibin aakhar ama ikhtilaad kala baran uu ku sugnaado sida habluhu inay gees ku sugnaadaan inamaduna gees ku sugnaadaan fasalkii hadday wada dhiganayaan ikhtilaad waa jiraa nooc ikhtilaadaa jira walow ikhtilaadkii dhammayska tirnaabayaanu ahaane ya yacnii ilin keliya ka soo wada gelayaan galaas keliya wada fadhiisanayaan yacni meelo isu dhowey markaysa markaa fadhiisanayaan kuraastii iyo misaskii ay isu dhow yihiin walow ha la yidhaahdo geestanna hablaha fadhiisanaya geestanna inamada fadhiisanaya saxdu waxay tahay in hablahana markaa waxa mid gaara laga dhigo inamadana mid gaara laga dhigo weliba markaa is arkayaan oo qaarkoodba qaarka kale ay arkayaan wakhtigan markaa waxa weeye yacni qoleba gees la fadhiisiiyey waxay qaarkood sameeyaan markaa dee inay isdhinac fadhiisiyaan geesta midig hablaha leh ama geesta bidixna inamada leh ama cagsiga ya waxa weeye saasayna markaa isu arkayaan ayna isu dhow yihiinoo waxba ayna isu jirin yacani waxa weye inankii eh, inamadii hablihii way isdhinac joogaan waa is arkayaan marka nooc markaa waxaa ku jira ikhtilaatkii wax ka mida yaanu kaamilba ahaan aw fiiha nisfu ikhtilaadin bian takuuna annisaa'u fii jaanibin waarijaalu fii jaanibin aakhar wain kaana darsu waaxida falyattaqi laha ma istataac darsigu haba ahaado mid quraba ha ahaadee allah kaga boqo intuu kari karo calaa kulli xaal masaladan marka ikhtilaadka ku saabsani waxay ka mid tahay masaaisha isha kolley bay ka mid tahay waxayna ka mid tahay fitanka casrigan jira ayay ka mid tahay ikhtilaadkuna asal ahaan waa xaaraan oo waa mid laynaga reebay oo adilada laga qaadanayo xaaraannimadeeda aladilla sharciya ayaa laga qaadanaya xataa nabigu calayhi salaatu wasalaam dariiqa marka la maraayo ayuu markaa wuxuu tilmaamay in aan la isdhex gelin ya oo dumarkii uu yidhi gees mara oo marka waxa weeye yacni dariiqa bartankiisa ha marina raggiina la yidhi bartanka mara xataa marka masjidka laga baxaayo ragga waxaa la odhan jiray u kaadiya oo yaro jooga dumarkii maadaama masjidka xaggiisa dambe ay ku tukanayeen iyagoo ha horaan baxaan waa si marka waxa weeye aynay marka halkan isugu cidhiidhiyin marka ilinka laga baxo oo ikhtilaadkii aan uga dhicin ayaa waxaa la odhan jiray idinku yaro jooga dumarku markay baxaan dabadeed ayaa marka ragguna ay bixi jireen waa ka dambayn jireen waxaa laga taxadiraya waxay ahayd ikhtilaadka laga taxadiray xadiiskiina waxa uu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam sunanka qaarkood ay soo wariyeen nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam calaykunna bixaafaati turuq laysa lakuna an taxquqna ariiq waddooyinka dacalladeeda laazimo dacallada mara waddada bartankeeda inaad martaan idinma sugnaa dumarow bartanka ha marina ya dumarkiina taas waa imtisaaleen oo amarkaa waa fuliyeen waxay ahaan jireen markaa dumarku markay waxa weeye markaa waddada marayaan qaar gidaarka isku dhajiya xataa ina sawbaha la yaclaqu biljidaar ama la yatacallaqu biljidaar aw kama qaal calaa kulli xaal mawduuca marka ikhtilaadku waa mawduuc ballaaran wey waxaanay tahay waxa weeye fitnada ayaa laga taxadirayaa oo si aan loogu fitnoobin oo ragga iyo dumarku aynay isugu fitnoobin ayaa loo kala fogeynaya sababtu waa saas wey hadda markaa casrigan ikhtilaadkii waa fara batay aad iyo aad batay marka ruuxii waxaa saaran wakhtiga xaalatul idiraar ay tahay inuu intuu awoodi karo ilaahay ka boqo sadidu waqaaribu kama fakan karo qofku ikhtilaadkiio kama baxsan karo hadduu suuqii u baxo hadduu is yidhahdo wax soo iibso hadduu markaa waxa weye meheradaha markaa waxa weeye is yidhaahdo wax ka soo iibso hadduu is yidhahdo suuqa markaa wax ka soo iibso yacni meel walba ikhtilaadka waa ka jiraa hadduu is yidhahdo gawaadhida raac yacni gawaadhida markaa u kala baxayo magaalooyinka dee heli maysid markaa gaadhi markaa raggii u gaara iyo mid dumarkii u gaara ya dumarka laftoodu safarkii dee waa u baahan yihiin xawaa'ij baa jirta safarkuna marka mar hore muxaram kama aha ee waxa weeye shuruud baa loo dhigay ya laa yaxillu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata yowmin wa leyla ilaa wa macaha duu maxram dee duu maxramkii markuu la socdo oo weheliyo ama ninkeedii weheliyo oo gaadhigii ay raacdo kiraysato ilaa dadku gawaadhi ma wada lahee ninkii kale waxay u noqonaysaa nisbadiisa dee waxaweye ikhtilaad baa ku imanaya kani hooyadii buu wadaa kani walaashii buu wadaa kani markaa xaaskiisii buu wadaa qaar kalena iyagaa keligood iska socda hadda ma baskii waa wada raacaya in la yidhahdo waxaweye bas ma raaci kartid yacni waxaweye ta noocaasi waa xaraj yani waxaweye xaalad daruura baa jirta xaalkaa daruurada markay caynkaasoo kale tahay yacni waxauu samaynayaa ruuxu inuu taxadiro uuna markaa gabadh eh, si uga fogaanayo uu markaa isku dayo oo inaanu gabadha la fadhiisan oo isku dayo markaysa waxaan haatan markaa yani inuu la fadhiisto kursi markaa ka fog yani markaa dumarka inuu fadhiisto ya waa nisbu ikhtilaadkan oo kale marka uu sheikhu sheegay xaalatu daruura keensatay xaalatu daruura ayaa keensatay siduu u safraya diyaaraddii hadduu raaco siduu u safri diyaaraddii rag iyo dumar baa wada saaran rayaduma markay wada saaran yihiin yani waxa weeye waxa la odhanayaa maba safri karo miyaa la odhanaya diyaaradda ma raaci karo ila diyaarad ragga u gaara heli maayo ya waxa weeye ciddii markaa u timaadaba iyagu waa ka kiraynaya marka hadday diyaarad tahay iyo hadday basas tahay iyo hadday tareenna tahay mid walba waxaa imanaysa xaaladdaas markaa ikhtilaadkii waa imanaysa xaaladdan uu sheikhu sheegaayo kale dee shabbahaysa ya caraddan oo kale ay shabbahayso oo uu madaaristi ka hadlaayo ikhtilaatiga ahaa iyo jaamicaadkii la ysku dhafnaa khulaasaduna waxay tahay hadduu heli karo mid ka madran waa ynu taa galaa waanu tan tegin hadduu taa aanu heli karin ama aanu gaadhi karin waa inuu markaa galaa jaamicaadkaasoo cilmiga uga tegi maayo cilmigaasi ha ahaado cilmiga maadiga ee dadku u baahan yihiin ama dhakhtarnimo ha ahaato ama injineernimo ha noqoto ama cilmiyo kale ha noqoto oo dadku u baahan yihiin ama ha noqoto marka cilmigii diiniga ahaa carabiyadii iyo wasaa'ishii ama ha noqoto cilmigii shareecada marka aanu marka uu heli karo jaamicaad iyo madaaris iyo macaahid biduun ikhtilaad qowlan waaxidan waa inuu kuwaa ku dhigtaa marka uu waayo aanu heli karin waa inuu markaas sameeyaa fataquu llaha ma istatactum intaa kari kartaan ilaahay ka baqa hataa uu sheikhu yidhi in dacat idaruuratu lidalika bixaysu laa yuujadu jaamicaatun aw madaarisu khaaliyatu min ikhtilaadihi fatakunu daruura daruuray noqonaysa wa fii hadihi alxaali yajibu cala aalib an yabtacida can iljuluusi ila imra'a wa macah waxaa ku waajiba markaa xaaladaas daruurada ay noqotay inuu ka fogaado gabadha la fadhiisadkeeda ya iyo inuu aragga ku celceliyo iyo inuu la sheekaysto waa inuu ka durkaa intuu awoodi karo waa inuu markaa ka durkaa ka fogaada xaalaadkaa safarkaynu sheegaynaana waa saasoo kale wakadaa magaalooyinka marka la joogo lafteeda haddii ay markaa weye noqoto inuu heli karo gaari gaar ah oo markaa dee ikhtilaadkii ka maran waa raacaya hadday taasi ku adkaato ama kharashkiisu uu noqdo markaa mid ku dhib ah aanu awoodi karin dee baska markaa waxaa weeye yani ikhtilaadka haddii danta ku keensato waa raacaya laakiin waa iska waa ka durkaya waa ka fogaanaya intuu kari kara waa xaalatu daruura laakiin in la yidhaahdo marnaba suuqii haddii loo adeeg tago suuqa laftiisa ikhtilaadkii waa ka jiraa ya dukaan baad gelaysaa dumarkii baa kuugu soo gelaya ya dariiqaad maraysaa waxa weeye waa ku soo cidhiidhiyaya bale markaa waxa weeye dee xaramkii bay ka jirtaa ya oo dee ma dawaafi karaysid kacbadii biduun ikhtilaad biduun ikhtilaad ma dawaafi kartid waatay ku kaliftay culammada shaaficiyada qaarkood ee muta'akhiriinta ka mida iyagoo marka hore asaaratan ka qabaa dumarka taabashada la taabtaa inay weysada jebinayso marlabaadkana ay qabaan dawaafka in loo shartiyo weyse qab waa laba qodob ya tawaafkii wayseqab inay u shardinayaan wayseqabkiina inay yidhaahdeen shaaficiyadu taabashada qof dumara taabataa ama ay ku taabataa walow biduuni qasdin wala kacbayaynay ahaanoo qasadba ahaane way jabaysaa weysadu mutaakhiriintii shaafici maxay yidhaahdeen xaalka caynkaasa qofka tawaaf uma dhammaystirmi karo yadaan gabadhi taaban marar badan waa adag tahay siduu u dhammaystirma marmar waa dhici karta laakiin wakhtiga ay zaxmada tahay ee markaa la badan yahay ama wakhtiga xajka iyo dee zaxmadii waa badan tahay toddobada shawd inaad dhammaysato iyadoo taabashadaasi aana dhicin dadka inta marka waxa weeye taa ka dhowran waxaa laga yaabaa inay yar tahay marka inta kale loo ego waxay yidhi xaaladda caynkaasa waa lidaruura waa in layska qallitaa markaysaa madaahibta odhanaysa waxa weeye dumarku waysada ma jebiyaan tawaafkiina saa lagu dhammaystirtaa ya xashiyada baajoori waatay qorays mashaayikh kale waatay qoreen marka tawaafkii laftiisii oo cibaado ah baa ikhtilaadka ka jira waayo dadkii baa fara badan oo waa zaxmad malaayiin baa imanaya malaayiinkaasi markay yimaadaan ninkii qof dumara waday wuxuu u baqayaa gabadhu inay ka lunto qofkaa dumar inay ka luntaa buu ka baqayaa hooyadii buu wadaa zawjadiisiibuu wadaa inantiisiibuu wadaa walaashiibuu wadaa qaarkood markaa wakhtiyadan baa ugu horraysa magaalo iyo markaysaa meelo waaweyn iyo meelo zaxmadaba qaarkood qoraallo iyo waxba garan maayaan marka gacantu saa u hayaayo wuxuu isleeyayaan rumi halkuu marayay la maraysaa xagga iyo xaggana raggaba rag baa ka maraya markaasaa weliba wakhtiyada qaarkood cidhiiri noqonaysaayo saxmadi jiraysaayo yacani laga yaabaa dee in waxa weeye markaas sidaa laysku noqdo cidhiiri la galo marka waxa weeye calaa kulli xaal ikhtilaadka wakhtiyada daruurada ay noqoto ee ka fursanwaaga ay noqoto waxay noqonaysaa yacni in marka qadra mustataac inuu ruuxu iska ilaalin karo wuxuu iska ilaalinayo laakiin wixii wanaagsanaa aan uga tegayn hadday dawaafkii iyo cibaadadii tahay hadday cilmigii tahay haddii safarkii wanaagsanaaye uu doonayay inuu markaa u safro ama safarkii mubaaxa ahaa ama safarkii safaru taaca ahaa yacni uu ahaaday wahaakada sheekhu waxa uhi raximah ullah wamaa sadartuhu laka huna huwa min qawaacidi muctaqadik waxaan halkan kugu qoree kugu sadareeyey waxay ka mid tahay caqiidadaada qawaaciddeedii bay ka mid tahay caqiidati ahli sunnati waljamaaca caqiidadii ahli sunnati waljamaacay ka mid tahay wa minhu maa fi alcaqiidati asalafiya waxaa ka mid ah waxaa ku sugan kitaabka la yidhaahdo alcaqiidatu asalafiya kitaabka la yidhaahdo waxaa ku sugan baa ka mid a ah. magaciisa adigu calaa kulli xaal waxaa la yidhahda caqiidatu salaf asxaabi alxadiid laakiin sheikhu min baab alikhtisaar ayuu macnihii uu tilmaamay laakiin kitaabka waxaa la yidhahda caqiidatu salaf asxaabi alxadiid lishaykhi lislaami abi cuhmaana ismaaciila bni cabdiraxmaani asaabuuniy oo shaykhulislaam u sugnaaday shaykhun fi lislaam baa loo jeeda islaamada sheekhu noqday oo ku weynaaday oo caalim markaa ku ku ahaa abi cusmaan oo abi cusmaan ahaaday ismaaciil bn cabdiraxmaan assaabuniy abu cusmaan assaabuni magaciisana ismaaciil bn cabdiraxmaan odhan jiray almutawafa sanata tiscin wa arbaciin bacda arbaci mia oo dhintay sagaal iyo afartan afar boqol dabadeed yacni afar boqol iyo afartan iyo sagaal markii hijrigu ahaa buu dhintay qaala raximahullah waxau idhi allah u naxariistee wa ahla albidaci aladiina axdasuu fi ddiini maa laysa minh waxay nacayaan ahlu sunnuhu ahla albidaci kuwa bidcooyinka u ehelkaabay nacayaan alladiina kuwaasoo axdasuu fi ddiini maa laysa minh diinta ku soo darrisiiyo ku kordhiyey waxaan ka mid ahay walaa yuxibbuunahum ma jecla ahlulbidaca walaa yasxabuunahum lama saaxiibayaan oo saaxiibba kama dhiganayaan iyaga ma raacayaanoo lama fadhiisanayaan walaa yasmacuuna kalaamahum hadalkoodana maqli maayaan walaa yujaalisuunahum lama fadhiisanayaan walaa yujaadiluunahum lama doodayaan fi diini diinka kulama doodayaan walaa yunaadiruunahum waa doodii oo kale weeye yacni markaa lama doodayaan wax lama niqaashayaan wa yarawna sawna aadaanihim can samaaci abaatiilihim waxay u arkayaan oo u qabaan dhegahooda inay ka ilaaliyaan ayay arkayaan can samaaci abaatiilihim baatiladooda inay dhegaystaan baatiladooda inay maqlaan dhegaha waa ka ilaashanayaan allatii abaatiishaasoo idaa marat bilaadaani wa qarat fi lquluubi darat allatii kuwaasoo abaatiisha ahoo idaa marat bilaadaani markay dhegaha soo marto wa qarat filquluubi qalbiyada ku sugnaato darat wax dhibaataynaysa oo qofka dadiinkiisii bay ka dhibaataynaysaa tashuush gelinaysa wa jarat ilayhi min alwasaawisi waalkhataraati alfaasidati maa jarat waxayna u jiidaysaa ilayha yacni xagga qalbiyada waxay u jiidaysaa min alwasaawisi waswaasiyo yacni marka xanshaashaqyo ah shaydaanku soo tuuraya waalkhataraat iyo waxyaalo qalbiga ku soo dhacaya ah o alfaasidati faasida maa jarat waxay u jiiday u jiidaysa waxay u jiidday u jiidaysa wa fiihi anzala allaahu arrinkaa shanigiisu allah ku soo dejiyey caza wajal caza ilaahay isagaa qaaliba wajalla isagaa weyne qowlahu hadalkiisa uu yidhi ayuu allah soo dejiyey oo macnaha ku soo dejiyey yacani macnaha ku sheegay in laga digtoonaado waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiisin gayrih wa idaa ra'ayta markaad aragto aladiina kuwii yakhuuduuna dabaalanayay fii aayaatina aayadahayaga dabaalanayay si ay u shaki geliyaan ama waxa weeye markaa ishkaalaad iyo ictiraadaad iyo u soo arooriyaan ama isaga hor keenaan fa acrid canhum xaggooda ka jeeso ka jeeso xaggooda xataa yakhuuduu waxaad ka jeesataa ilaa ay dabaalanayaan oo dhex gelayaan fii xadiisin hayrihi war kale ilaa ay dhex gelayaan iskaga jeeso yani hadalkooda ha la gelin ha dhegaysanin qalban wa qaalaban kor iyo kalba uga jeeso wuxuu sheikhu u keenay hadalkan isagoo tilmaamaya in culammadii horeba si ay tilmaami jireen oo kutubta ictiqaadka wax mudawanku ay tahay ayuu markaa u keenay sheekh ibnu cuthaymiinna waa sii sharxayaa raximah oo markuu yidhi wayubqiduuna ahla albidaci aladiina axdatuu fi ddiin way nacayaan oo ilaahay dartii bay u nacayaan sheekhu waxa uu tilmaamayaa ibnu cuthaymiin oo raximahullah waajib waxaa ku ah qof kastoo muslima ciddii diinka wax ku soo darrisiisay inuu naco ayaa waajib ku ah inuu naco waajib ku ah shaki kuma sugna saas ha yeeshee wuxuu yidhi sheikhu ha yeeshee haddii bidcadu mukafiro aynay ahayn oo qofka diinka aynay ka saarayn ila bidcadu waxay u qaybsantaa mukafira iyo mufasiqa mid qofkii gaalaysiinaysa iyo mid qofkii faasiqaynaysa labada nooc bay u qaybsantaa bidcadu hadday mukafiro tahay cala litlaaq baa loo nacayaa loola colloobayaana si dhammaystiran oo kaamila ah laakiin bidcadu haddaynay mukafiro ahayn oo qofka aynay gaalaysiinayn yacni geesna waa laga nacayaa asalka islaamnimada u suganna waa lagu jeclaanaya wuxuu idhi ibnu cuthaymiin wuxuu uhi laa shaka ana hada waajibun cala kulli muslimin an yubgida man axdasa fii diin illahi maa laysa minh lakin ida kaanat bidcatuhu gayra mukafiratin fainahu yubgadu min wajhin wa yuxabu min wajhin aakhar laakina bidcatahu tubgadu bikulli xaal waa tafsiil fiican weey wuxuu yidhi haddii bidcadiisu mukafiro aynay ahayn oo qofka aynay gaalaysiinayn gees waa laga nacayaayo xagga bidcada uu la yimi waa la nacayaa geestaa waa laga necbaanaya wa yuxabu min wajhin aakhar weji kalena waa laga jeclaanaya wejiga laga jeclaanaya waa maxay dee waa islaamnimada iyo taacaadka waxa ka midkae uu samaynaayo wixii wanaagee uu la imanaayo geestaa waa laga jeclaanayaa geesta kalena waa laga nacaya laakiin bidcadiisa mar walba waa la nacayaa bidcadiisa mar walba waa la nacaya masaladani waa mas'ala muhima wey waxaanay ku dhisan tahay waxa la yidhaha tabacud alaxkaam axkaamtu inay qaybqaybsanto waxa ku saabsan waa baabkaas culammaduna waa shay ay tilmaami jireen oo shaykhulislaam ibnu taymiya hadalkan hadal la mida ayuu tilmaamaa sida kutubihiisa qaarkood ku sugan oo majmuucu fataawaha laftiisuba u qoraaya oo uu leeyahay qofkii bidca ku sugan tahay yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wajhin ama yuxabu min wajhin wa yubqadu min wajhin gees waa laga xidhiidhinayaa geesna waa lagala colloobaya ama gees waa laga jeclaanayaa geesna waa laga nacaya yacni wuxuu ku wanaagsan yahay waa la jeclaanayaa wuxuu ku xun yahayna waa la nacayaa bidcaduna waxay ka mid tahay wuxuu ku xun yahay bidcaduna waxay ka mid tahay wuxuu ku xun yahay wa kadalika ibnu abilciz sharxu alcaqiidati ataxaawiya noocaasoo kale u tilmaamaya isaguna ah, uu tilmaamayo in waxa weeye markaa geesna laga jeclaanayo geesna laga nacayo haddii markaa bidcadu ayna mukafiro ahayn naxwi haada waxaa jirta cibaaro culammada qaarkood ay cabiri jireen oo baqawi markuu albidaca sheegaayey inuu yidhi saxaabada iyo ciddii markaa weye taabiciinta iyo waxay ku ijmaaceen yacni ahlulbidaca in lala colloobaayo la nacaayo way ku ijmaaceen oo ijmaacu soo raraayo cibaarada caynkaasa bacdu ahlicilmi ayaa qabsado casrigan jooga markaasaa waxay yidhaahdeen faasiqa geesna laga jeclaadaa alfaasiqu lmilli ruuxa faasiqee cisyaanka iyo fisqiga la yimi ee miladii aan ka bixin laakiin macaasidii shahwaanigaa la imanaya kaasaa yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wajhin yuxabu min wajhin wa yubqadu min wajhin ka geesna laga jeclaanaya geesna laga nacayaa waa faasiqa weeye macaasida shahwaanigaa ku dhacay laakiin ka bidcoolaha ah ee saaxibu bidca ah ama ahlulbidaca ah ama mubtadica isaga walow yaanu gaaloobinba ee yacni si dhammaystiran baa loo wada nacaya warka caynkaasa culammada qaarkood oo mucaasiriinta ka mida ayaa maray waxaanay cuskadeen hadalka baqawi bay cuskadeen hadalka buqawi bay cuskadeen waxayna takhdi'eeyeen khata ku xukumeen ibnu taymiya markuu yidhi yuxabu min wajhin wa yubqadu min wajhin waxay yidhahdeen hadalka noocaasi waxa waa khalad oo sax ma calaa kulli xaal laakiin sida saxani waa sida markaa waxa weeye ibnu cuthaymiinna hadda inoo sheegaayo ibnu taymiyana sheegay ibnu abilcisna sheegay kalaamka iyagu sheeganna waa kalaam mufasal ah oo qawaaciddiina ku dhisan waa kalaam mufasal ah amaa hadalka waxa weeye markaa uu sheegay yacni baqawi uu sheegay waa hadal marka waxa weeye u fasirmi kara sidan oo marka waxa weeye tafsiilkan waafaqi kara waayo marba haddii waxa weeye bidcadoodii lagu nacaayo gees laga nacaayo lala culloobaayo geestaa lagala culloobaayo dee waa waafiqi kartaa hadal marka waxa mufasal ah oo siday sheegayaan ku cad ma aha oo la odhan karo ilaaba ilaa waxa weeye waa laba hadaloo iska horjeeda hadalka ibnu taymiya sheegay iyo hadalka baqawi sheegay waa laba hadaloo iswaafiqi karaa wuxuu aqbali karaa markaysa waxaan yacni markaa midna inuu markaa duuduuban yahay midna tafsiilkii inuu yahay qawaacidda haddii loo noqdona sida qawaacidda waafaqaysa waa sidaa ibnu taymiya tilmaamaayo wa yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wajhin saas markaa waxa weye wey nooca muwaalaadka la siinayana waxaa ka mid a sida uu ibnu taymiya soo naqlinaayo markuu ka hadlayo masalada ku saabsan salaada lagu tukanayo oo bidcoolaha aan bidcadii ku gaaloobin wuxuu idhi a'immadii salafka qaarkood waa ka bixi jireenoo kumay tukan jirin iyagoo daahiran uga baxay haddana hoos waxay u samayn jireen buu ibnu taymiya odhanayaa inay ilaahay dembi dhaaf uga baryaan marka laba maslaxay kulmin jireen ibnu taymiya odhanaya waxaanu ka soo naqlinayaa a'immadii salafka a'immata salaf buu ka soo naqlinayaa qaar ka mid a inay saas samayn jireen daahiran waxay uga bixi jireen inay ku tukadaan si ay dadka uga sajriyaan ficilkaasoo kale oo uga reebaan oo dadka ay u qaataan wax weyn marka imaamkii ku tukan waayo ninkii bidcoolaha ahaa oo uu ka baxo salaaddiisii wallaahi wax weyn buu la yimi dabeedna ay iska ilaaliyaan ficilkaasoo kale inay ku dhacaan hoosna wuxuu u samaynayaa si aan la ogeyn ayuu wuxuu u samaynayaa inuu ilaahay dembi dhaaf uga baryo ya saasuu u samaynaya wakadaa a'immada casrigu yacni markaa sidaasay markaa iyaguna ay markaa marayeen ibnu cusaymiin hadda waa aragnaa yacni waxa weeye sida marka albani iyo ibn ibnubaaz iyo ariiqadoodu waxay ahayd noocan yani sidanay ahayd marka waxa weeye calaa kulli xaal sida markaa fiican waa tafsiilkan marka wey waa tafsiilkan weeye maaha muwaalaadki inuu wada go'ayo haddii asalkii islaamnimadu aanu ruuxa ka tegin inay kulliyan wada inqiaacaysa maaha yani xagga marka madhabka ahlusunna marka la eegana dee ruuxii waxaa ku kulmi kara geesna in laga sawaabiyo oo laga ajar siiyo geesna laga ciqaabo ama geesna laga jeclaado geesna laga naco waxa uu ku wanaagsan yahay waxa uu ku xun yahay mid walba xukunkeeda la siiyo mid walba xukunkeeda la siiyo ayaa marka waxabay ku kulmaysa saas aawadeed markii la yidhi kulluha fi naar ilaa waaxida maaha naarta inay ku waarayaan ya waa taxta almashii'a haddaan bidcadu mukafiro ahayn dee cid markaa bidcadiisu aynay mukafiro ahayn oo naarta ku waaraysaa ma jirto waa min nusuusi lwaciidi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu gudagelayaa waa taxta almashii'a saas aawadeed shaykhu lislam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa marka uu xadiiskaa sheegaayo kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida axad a'immada ka mida axad a'immada ka mida oo yidhi markaa laba iyo toddobaatanka firqee naarta loogu goodiyey kulligood naartay gelayaan kuna waarayaan oo khaalidiin ku yihiin ruux qura oo a'immada ka mid oo ah sidaa yidhi ma jiro ya xadiiskuna ma sheegin khaalidiina fiiha kulluhaa fi nnaari khaalida miyaa ku aragteen khaalidan kuma jirta buu yidhi ibnu taymiya mar haddaynay khaalida ku jirin waciidka ku sugani kama weyna ayuu odhanayaa waciidka ku sugan ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira waciidka halkaa ku sugan kama wey wanaxwu haada ah, shaekhu raxmat ullaahi calayh hadal badan oo mawduucan ku saabsan oo uu sidaa tafsiilkaasa u caddaynayo ayaa jirta marka waxa weeye sawaabku waa sidaas uu sheikhu inoo sheegaayo haddaan bidcadu mukafiro ahayn yubqadu min wajhin wa yuxabu min wajhin aakhar laakina bidcatahu tubqadu bikulli xaal ha yeeshe bidcadiisa mar walba waa la nacaya mar walba bidcada waa la nacaya waxa kala duwan bidcadii iyo shakhsigii shakhsigii gees waa laga jeclaanaya waa xaggu ka wanaagsan yahay geesna waa laga nacaya taasina qariib maaha ya taasina qariib maaha waa sida waxa weeye masalan ruuxa saariqa ah waxaa jira ruux saariqa oo tuug ah oo faqiirna ah ya marka uu kulminaayo cuquubada iyo sawaabka in la wada kulmin karo wuxuu ku metelaa shaykhulislaam ibnu taymiya saariq faqiir ah wuxuu ka hadlayaa ilaa khawaarijtu waxay leeyihin ma kulmi karto qofkii in la sawaabiyo haddana la ciqaabo ima wa ima khawaarij baa saa odhanaysa ama waa in ciqaab maxdiya u helaa ama waa inuu sawaab maxdiya helaa abaalmarin ajarsiin ah oo wanaajin ah oo saafiya waa inu helaa aan wax ciqaabi la socon ama ciqaab maxdiya waa inu helaa aan inaba wax sawaabu helin ahlu sunna waxay leeyiin labadu waa kulmi karaan iyagu waxay leeyiin maya ma kulmi karaan marka qaacidadan ku saabsan marka horeba yusaabu min wajhin wa yucaaqabu min wajhin ama wayastaxiqu alciqaaba min wajhin ama yuxabu min wajhin wa yubqadu min wajhin xataa faasiqa mubtadicuna waa soo gelaya mawduucaasi yacni waxa weye khawaariji ma qabto waxay leeyihin ima wa ima labadu kulmi karaan marka inay kulmi karaanna waa min acdami usuuli ahli sunna ayuu odhanaya shekhulislam ibnu taymiya usuusha ahlu sunnihi waa weyn bay ka mid tahay marka wuxu uhi waxay meetayaa saariq faqiir ah nin tuugoo faqiiraa jira ninkaa tuugee faqiirka ah tuqtacu yaduhu lisariqatihi gacantiisa waa la goynaya waxaa loo goynayaa tuugadiisa daraaddeed waxbuu xaday sariqadii baa ku caddaatay ya xadkii waa laga jaraya wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa ya wa yucطaa min bayti ilmaali lifaqrih baytulmaalkana waxbaa laga siinayaa faqrigiisa daraaddeed baa loo siinaya labadii baa loo kulminaya ya baytulmaalkiina waxbaa laga siinaya faqrigiisaa lagu siinaya gacantana waxaa loo goynayaa markaa sariqada daraaddeed dee cuuqiba min wajhin ya wa usiiba min wajhin ama geesna waa looga markaa samafalo wanaag baa loo sameeyey geesna yacni xadkii baa laga jaray xadkuba waxa weeye nooc ixsaana weeye dembigii baa laga daadinaya alxuduudu kafaaraatu liahliha waayahay masaaisha kale qudheeda sheikhu waa ka hadlayaa xoogaa waa iska akhrisan doontaan ishkaal waxaa yaro yeelan karaa arrinka ku saabsan lama doodayaan ahlulbidac masaladaasoo kale tafsiil baa ku sugan sida sheikhuba caddaynaayo ibn cusaymiin oo in la qaydaa markaa waajib ah waayo jidaalka in lala doodaa dee asal bay leedahay wajaadilhum bilatii hiya axsan waxay ka mid tahay asaaliibta dacwada udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan cidda lala doodaayo waxaa soo gelaya gaaladii waxaa soo gelaya ahlubidacii waxaa soo gelaya ahlulfisqigii kulluhum waa soo geliyaan wajaadilhum bilatii hiya axsan ya ilaa gaaladii baa lala doodayaa ciddii ka sokaysana waa lala doodaya hadda ma aragta maaa nusuustuna waa sheegaysaa saxaabaduna waa samayn jireen khawaarijtu markay baxeen ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi amiiru lmu'miniin oo caliy bnu abi taaliba ayuu wuxuu ku yidhi nimanka aan u tago aan la soo doodo waxna u soo sheego bimacnaa xujada ku ogo markaasu waa kaaga baqaya inay ku dilaan maya buuri waa u tegaya markaasuu dabeedna u tegey iyagoo meel isku urursada u baxay oo dhowr kun ah markaasuu yidhi waxaan idinka imi saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam xaggoodii baan idinka imi oo idinka hal ruux oo ka midi dhexdiinna aanu ku sugnayn waa cajiib asxaabtii nebigaan idinka imi oo xaggooda idinka imi ergey ka ahay saxaabadaasoo qof qura oo ka midi dhexdiinna aanu ku sugnayn waxaan idinka imi nebiga in cali bn abi aalib waxaan idinku imi waxay leeyihiin inaan idin soo gaadhsiiyo idinkuna waxaa leedihin aad gaadhsiisaan waxa ugu badana ku dhaleecaynaysaa nebiga in adeerkiiyo caliy bnu abi aaliba muxuu yahay qaar waxay idhahdeen ninkan qolo dood badan buu ka dhashaye ya ha dhegaysanina oo ha la hadlina oo ha la doodina ya in badanoo ka mid a ah haddaba markaa dhegaysatay waxay u sheegeen oo yidhahdeen saddex mas'alo ayaa markaa ugu badan waxaan ku dhaleecaynayno ku haysanno wax kale miyaa ku haysataan buui saddexa saddexdii bay sheegeen wuxuuhi wax kale miyaa ku haysataan waxay saddexaasaa ugu muhiimsan saddexaasaabaa nagu filan saddexdii buu xabad xabad uga jawaabay ya waa qisa macruufa maa garanaysaa markuu ka jawaabay dhowr kun baa ka soo noqday dhowr kun ayaa ka soo noqday khulaasadu waxay tahay jidaalkii la wada diidi maayo lamana wada ogola oo jidaalkii waa jidaalun bilxaq iyo jidaalun bilbaatil ya yaa nuuxu qad jaadaltana fa agsarta jidaalana ya nebiyadii atbaacu alambiyaaba dadka waa la doodaan ciddii ahlulbaatila waa la doodaan laakiin waxaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal marka cinaad iyo madaxadayg oo kale uu ka muuqdo inaan markaa waxa weeye xaalka caynkaasoo kale waxba dooda lala waday waayo dadka qaarkood baa dee waxay taagan yihiin canzatun walow taarat hadduu mucaanid yahay oo wax alla maqlayaa jirin ya oonad ka dhaadhicin karin halkaas waa gidaar oonad ka dhaadhicin karin maanta waa maalin kaasoo kale lalama doodo ya lalama doodi laakiin xujada in lagu oogo waa loo baahan yahay dadka qaarkood haddii wax ka qaldamaan oo marka waxa wixii loo caddeeyo marka loo caddeeyo ay ka soo noqonayaan ama xujada lagu oogaayo waa lala doodayaa masale kaloo muhimaa jirta masaladaas waa masale muhima ah masaladaas waxay tahay masalan beledkii baa sunnada daahir ah bidcaduna waa gacan ku gabbad waa mid qarsoon si calana haddii loola doodo ciddii bidcada wadatay waxay noqonaysaa bidcadii in lasoo soo saaro la xayeysiiyey dadkina waa ku kadsoomi karaan laakiin beled marka beledu bidco ah oo bidxad calawallaynayso oo dadkeedu nooca u badan yihiin xaalka caynkaasoo kale ah waxa weeye waa lala doodi karaa cala sabiili mihaal ashaykhu alcallaama cabdilcasiis ibni cabdillaahi ibni baas ayaa ninka muftiga ibaadiyada ayaa wuxuu yidhi aan kula doodo dowladda cumaan la yidhaahdo xagga diinta waxaa haysta oo yacni waxa weeye mas-uul ka ah niman inxiraafsan oo ibaadiya la yidhaahdo khawaarijta ka mid ah waa min alfiraqi alqadiima ya ibnu xasmi baa wakhtigiisii sheegayo leh walahu muftin fii cumaan mufti bay ku leeyihiin cumaan nimanka ibaadiyada ladhahaa muftigi weli wuu joogaa alla cimri dheera waa qarnigii shanaad weli muftigi waa joogaa waa imse qarni ma yaabteen cayntiisii ma joogee beddelkiisi baa jooga mid isagii oo kale ah oo mansibkii ku fadhiya oo mufti ah ibaadiyadii mufti u ah baa jooga wuxuu yidhi aan kula doodo masaa'ishan isku khilaafsanno ahlu sunna iyo ibaadiya isku khilaafsan tahay baan doonayaa inaan kaala doodo ibnubaas buu isku taaray ibn baas waa diiday mid kaloo xertiisa ka mid a ah, kaa muftiga cumaan ah ayaa wuxuu idhi shiikhayagu markuu u soo bandhigay shiikhooda ibnubaas buu sheegayaa inuu la doodo shiikhoodu waa ka baqay buui wuu la doodi kari waayo fawsaan baa u jawaabay ya wuxuu yidhi inuu markaa ibnubaas la doodi waayaa waxay ahayd caynulxikma waayo beledkani waa beled sunnadu daahir tahay bidcaduna qarsoon tahay maadaama sunnadu ay daahir tahay bidcaduna qarsoon tahay in si calana ahlubidaca ah loola doodo xikmadii ma aha siduu sheikhu yeelanay waa caynulxikma laakiin hadday wax isla hayaan masaa'isha ahlu sunniya ibaadiya ku kala duwan tahay waa la garanayaa ee ha qoraan waalculamaa'u lahum bimirsaad ya kutubihii uu qoray kitaabkii ugu muhiimsanaaye uu bixiyey alxaqu daamiq mashaayikhda qaarkood baa radisay oo waxa weye fitir faatir u qaatay calaa kulli xaal beledka haddii sunnadu daahir tahay bidcaduna khafiyo tahay bidcadii lama dhaqdhaqaajiyo oo markaa waxa weeye si calana loolama doodo si ayna u intishaarin waayo wakhtiga markaa bidcada la dhaqdhaqaajiyo way intishaartaa way faaftaa masaladaasina waa masale muhima waa midda kale cidda la doodaysaa markay noqoto in lala doodaayo waa inay tahay cid aqoon u leh madhabkii ahlusunna waljamaaca ogna shubahaadka ahlulbidacaas uu la doodayay oo waxa uu odhanayoo dhan uu garanaayo iyo wuxuu deliishanayoo dhan oo jawaabi uga meel taallo hadday noqoto laakiin cid marka aan aqoon u lahayn ama markaa aqoontiisu ay hoosaysaa ama shubahaadkooda marka waxa weeye aan ogeynay kaga naxsanayso inuu la doodo taasi waxay noqonaysaa waa jinaaya calaa nafsihi wa calaa madhabi ahli sunnati waljamaca labada mid walba jinaaya ku noqonaysa waayo dee cidaan marka waxa maqaamka munaasib u ahayn hadduu yidhahdo waan la doodayaa bidcoolaan la doodayaa oo dee intuu la doodo marka bidcoolihii oo markaa waxa weeye dadka hortiisa uu isu muujiyo